رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد darsigeennii xalay waxaan soo sheegnay in wasqiga cariyada ama geedka miskiinka la siiyey ee beerta inteeda kale xugum ahaan eh, laga goon yeelay iyo in midhaha saaran ama lagu iibin karo kuwa adkaaday oo beyculcaraaya waxaan dhihi lahaa beyculmusaabana laga soo reebay waxaa lagu xadiday baan marka soo sheegnay eh, shan wasqi wixii ka yar waxaan marka soo tilmaanay inaan caawa sheegi doono wasqiga iyo giraam ahaan inta uu yahay ama kiilo ahaan inta wasqiga ee wadaadadeenna culimmadii soomaalidu waxay ku fasiri jireen ratirar bay ku fasiri jireen in rati qaadi karo way macnaha raashiin rati qaadi karo laakiin marka maqaayiista hadda casriga loo rogo wasqigu wuxuu noqonayaa lixdan saac ama lixdan suus markii kiilo loo rogana wuxuu noqonayaa boqol iyo soddon kiilo taqriiban wax yar baa dheer boqol iyo soddon kiilo boqol iyo soddonkaas markaad shan ku dhufato waxay imaanaysaa lix boqol konton iyo laba kiilo lix boqol konton iyo laba kiilo waa shantii wasqi waayo shanta wasqi marka waxaa la yidhi ha laga yareeyo soo mahay halaga yareeyaa layidhi marka wax yar baa hoos looga dhigaya waxay noqonaysaa marka fii xuduud adiga inta u dhaxaysa lix boqol iyo konton ilaa lix boqol inta u dhaxaysa intaasoo kiilo ayaa markaasi ay noqonaysaa qiyaastu macnaha ayb baabun ana man baaca silcatan binasii'atin laa yashtariiha biaqala mima baacaha saasuu maalifku yidhi man baaca ruuxuu iibiya silcatan badeeco binasii'atin ku iibiya dayn laa yashtariiha iyadii dib uma soo gadan karo biaqalla wax ka yar mimaa baacaha intuu ku iibiyey bimacnaa badeecaad iibisay dayn baa lagaaga qaatay kii daynta kaaga iibsaday ayaa kugu soo celiyey wuxuu yidhi niyow iga iibsoo lacag kaashoo caddaana isii oo ka raq ka yar intaan adiga kaaga iibsaday maalan jawaan baad beriisaa daymisay kun shilin baad ka siisay wuu kugu soo celiyey wuxuu ku yidhi niyow beriis ma rabe lacag caddaanaan rabaae eh? sagaal boqol dib iiga siiso markaasaad jawaankaagii soo ceshatay sagaal boqolna waxaan u jeedaa kun shilin aad ku yeelato maxaad siisay markaa sagaal boqol baad siisay sooma sagaal boqoloo kaashaad siisay jawaankaagii waad soo ceshatay soo ma maxaad ku leedaha markaa boqol shil baad ku leedahay jawaankaagiina waa kuu soo noqday ayb masaladaa way masaladu ka hadlaya baabka ka dambeeyo masaladu kaga hadli doono lafteeda weeyo bayculciina waa beeca noocaasa bayculciina loo yaqaana ayb wala aan ragna can abi isxaaqin asabiici can imra'atii xaaskiisii wuxuu ka warinayaa annaha iyadu dakhalad inay gashay calaa caa'ishata caaishay u soo gashay fadakhalad waxaa soo gashay macaha la jirankeeda ummu waladi zayd ibni arqam zayd ibnu arqam addoontii uu ka ilmo dhashaday zayd ibnu arqam addoon uu lahaan jirtay lahaan jiray oo u ilmo dhashay ayaa la socoto marka xaaska ninka la yidhaahdo isxaaq yani isxaaq abi isxaaq ibnu sabiic <clears throat> ayb fa qaalad markaasaa waxay tidhi yaa umma almu'miniina cayshii ku waddaa innii anigu bictu waan gatay bay tidhi hulaaman addoon ayaan min zayd ibni arqam ka iibsaday waa bi biamaanimi'ati dirhamin siddeed boqoloo dirham baan kaga iibsaday nasi'atan oo dambaysa oo dayna markaa macnaha ayb wa innii anugu ibtactuhu dib baan uga iibsaday addoonkii minhu xaggiisaan dib uga iibsaday bi bisitimi'atin lix boqol baan kaga iibsaday naqdan oo kaasha ah, lix boqol oo caddaan ah baan ka siistaba tir markii horena adoonka wuxuu igaga iibsaday waxay ku iibisay markii hore siddeed boqol oo dayn ah waxay kaga gadatoo addoonkii dib ugu soo noqday lix boqol marka addoonkoodii baa u soo noqday maxay ku leedahay marka laba boqol ayib fa markaasaa waxay tidhi lahaa iyada caaishatu caaisha waxay ku tidhi bi'sa mashtaraytii waxaad iibsatay baa baas lahaaday alla xuma waa wa bi'sa maa sharayti waxaad gadayna baas buu yeeshay ishtaraa iyo sharaa waxaa u dhexeeya ishtaraa waad soo iibsatay waay sharaana waad iibisay waay yacni waa baaca iyo ibtaaca oo kale baaca badeecadii baad iibisay ibtaacana adaa soo iibsaday waay sharaa badeecadii baad wareejiso adaa badeecada wato iibiyey ishtaraana waad soo iibsatay waay marka waxay leedahay markii hore waxaad gadayna wax xunbuu ahaa marka dambe dib u soo iibsatayna waxun buu ahaa si xun baad u mucaamalootay wey labada goorba saas way macanaa maa ishtaraytii wa bi'sa maa sharayti inna jihaadahu jihaadkiisi waa zayd bnu arqam maca rasuulillaahi rasuulka la jirankiisa uu la jihaaday sal lla alay wasalam qad batala waa buray bay tidhi ilaa an yatuuba inuu toobad keeno mooye meel adag bay u istaagtay yani wixii jihaad nebiga uu la maray ee uu u raacay waxba kama jira bay tiri hadduusan soo toobadkeena ka soo noqon rawahu daara qudni sanadkiisa waxaa ku jira xadiidkaasi gabadh la yidhahda alcaaliyata bintu ayfac ayaa ku jirta oo culimmada qaarkood ay leeyihiin lama yaqaano waa majhuulo sida ibnu jawsi oo kale laakiin alimaamu zaylaci iyo ibnu turkumaani iyo waxay leeyihiin waa gabadh la yaqaano oo macruufa ah ibni xibbaanna iqaadkiisu ku sheegoo taabiciyad bay ahayd sidaas daraaddeed baa culimmada mucaasiriinta qaar ka mid a ah sanadkiisa taxsiininaya waxaase u markhaati kici doona xadiidkoo xoojin doona ee kan inoo soo socda oo baabka ka dambeeya oo bayculcinaha culimada daciifisa waxaa ka mid a ah xadiidka alimaamu shaafici caleyh raxmat oo wuxuu ley laa ma asixin buu ley ayib inay ninkaas saxaabigaa tidhahda calaa fardi hubuut alxadiid wey haddii xadiis ku sugnaadaba caaisha inay ninkaas saxaabigaa tidhaahdo xajkiisi waxaan ujeeda jihaadkiisii waa buray iskama dhihi karto ama cumuum nusuusta caamkaabay deliishanaysa ee ku soo arooray mucaamalada noocaas inay khaldanta iyo ribada ama nas khaasa inay haysaa dhici karta oo masalada ku saabsan baabu maa jaa wixii baabu yahay fii bayci alciinati beeca ciinada loo yaqaano beeca daynta ayb can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi idaa goortii danna ay ku bakhaylaan annaasu dadkii biddinaari wadirhami lacagta markay ku bakhaylaan yani fidada iyo dahabka waa lacagihii markay lacagaha ku bakhaylaan danna waa wa waa bakhiilnimada macnaha waa tii aayadda qur-aanka ahayd wamaa huwa cala alghaybi bidaniin bidana waa la ahriyaa bidaad baanu jiraa daadna waa la ahriyaa da'na waa la ahriyaa bida bidaniininna waa la ahriyaa bidaniinin haddii la ahriyo bimacnaa waa mutaham waay mid lagu tuhmo ma ahani wacyiga wamaa huwa cala alghaybi bidaniinin oo daad ana mid ku bakhayla ma aha waa saas manaa ayb idaa goortee danna ay bakhaylaan annaasu dadkii biddiinaari wadirhami lacagaha markay ku bakhaylaan oo bixin waayaan oo lex jeclo iyo gacan adayg ay u bixin waayaan oo watabaayacuu ay wax ku kala iibsadaan oo ku beectamaan ku tijaaraystaan bilciinati beeca ciinada la oo watabacuu ay raacaan adnaaba albaqari lo-da saynteeda ay raacaan bimacnaa ay lo-da dabagalaanoo loo dhaqatay ama xoolo dhaqatay ama beeriley iska noqdaan oo wa tarakuu ay ka tagaan aljihaada fii sabiili illahi jidka ilaahay oo lagu jihaadana ay ka tagaan anzala allahu allaa soo dejin bihim iyaga wuxuu ku soo dejinayaa balaa'an balaayuu ku dejinaya oo falaa yarfachu balaayadaa kor yeeli maayo xataa yuraajicuu ilaa ay noqdaan diinahum diintoodii ilaa ay dib ugu noqdaan rawa axmed baa wariyo abu daawuud wa lafduhu lafdiga abu daawuud waxa weeye idaa goortii tabaayactum aad wax ku kala iibsataan bilciinati beeca ciinada la yidhaahdo yacni wax weeyaan aad ku tijaaraysataan oo wa akhadtum aad qabataan adnaaba albaqari lo-da saynteeda oo iska dabagashaan oo waradiitum aad raalli ku noqotaan bizarci beerta aad raalli ku noqotaan yacni qaar xoolaha iska dhaqda qaar beerahooda iska beerahooda iska xamaasha qaar tijaaradii iyo suuqiiyo riba qabsatay sidaa markaad noqotaan wa taraktum uljihaada jihaadkiina inaad ka tagtaan inaad diinta ilaahay u shaqaysaan oo naf iyo maalba u hurtaan aad iska daysaan sallata allahu alla wuxuu sallidayaa calaykum korkiina dullan dulli buu idinku sallidaya dulligaasoo laa yansicuhu uusan siibaynin ousan idinka qaadaynin wey xataa tarjicuu ilaa aad noqotaan ilaa diinikum diintiina ilaa aad ku noqotaan oo bimacnaa xaaraamtii aad gasheenna ka noqotaan waajibaadkii aad dayacdeenna hagaajisaan oo uu jihaadku ka mid yahay macnaha ayb xadiidku waa xasan lituruqihi culimmada qaarna way saxiixinayaan waxaa xoojinaya xadiidka abulxasan ibnu qataan sheikhulislaam ibnu taymiya ibnu اlqayim sheikh axmed moxamed shaakir sheikh albani shawkaanioo ka horreeyey isagana waa xoojinaya xadiisku waxoogaa dacfi baa ku jira turuqdiisa laakiin way isku xoojinayaan oo waxay leeyihin xadiisku waa sugan yahay ayb maqsuudka hadda laga leeyahay iyo danta laga leeyahay meeshan hadda loo keenay waa bayculciina bayculciina maxaad ahayd waa kaa aan soo sharaxnay waxaa la yidhaahdaa in badeecada la kala iibsado daynna lagu kala qaato kii badeecada lahaana badeecadii dib loogu soo celiyo kaashna lagaga iibsado ka yar dayntuu ku iibiyey markii hore taasaa la yidhaha yacni ogow oo ruuxan badeecada iibsanaya badeecada qasadkiisu maaha laakiin qasadkiisu waa lacag doon dukaankii hadduu tago marka lacag kaasha lama siinayo leanna lacag kaasha laysma daymiyo soo ma haaliban tujaartu ninka dukaankii u furantahay lacag ashar kuma sin lakiin badeeca waa wuu ku daymin karaa inta badan marka lacag buu rabaa wuxuu ku yimid wuxuu ku yihi niow idaymi muxuu ahaay eh, badeeca idaymi badeecadii markaad daymisay iyadoo muusan uba soconin lacag buu rabee wuxuu yidhi niyow iibbay iga tahay markaasaad ka dib uga iibsatay lacagtaad ku daymisay mid ka yar baad kaga iibsatay oo laakiin caddaan oo kaasha ayb marka maxaa dhacay badeecadaadii aday kuu taalla kugu soo noqotay ninkana lacag baad ku yeelatay xaggay ribo ka gelaysaa marka ribo meeshay ka gelayso waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa waa xiyalka ama xeeladaha loo maro ribada waa ribo qarsoon siday ribo qarsoon ku tahay u fiirso badeecadan jawaanka iyo wixii la mida raashinka waa la dhex geliyey mooye xaqiiqada caqdigu waxa weeyaan lacag kaasha oo yar iyo lacag daynoo badan baa laysdhaafsaday ah, sagaal boqol miaalkii haddaan bixinay sagaal boqol oo kaasha oo ninkani qaatay ayaa waxaa la dhaafsaday kun shilin oo dayn ah oo lagu leeyay badeecadan la dhex geliyeyna waa farsamo iyo qarin iyo xeeladaysi waay xaqiiqaduse waa lacag lacag lagu iibiyey oo kala badan haddana dayn ah saas way xaqiiqadu shaaricu marka lama siri karo soo maart ilaahay tabaaraka wa tacala lama siri karo jidad laalaab ahoo marka ribada loo maraayay ma muxuu ahaayey ee kama kama qarsoomi karto saas daraaddeed meeshii lacag lacag lagu iibinayo laysdhaafinayoon isla ekayn oo haddana aan la kala qaadanaynin oo midi ay dayn tahay oo kala badan oo riban nasiya iyo ribal fadli labadiiba ku jiraan ayaa raash badeecadan dhexda la soo geliyey si loogu farsameeyo kaasaa waxaa la yidhahdaa marka bayculciina la yidhahda jumhuurtuna waa diidan yihi alimaam abu xaniifa iyo maalik iyo axmedba waa diidan yahay shaaficibaa asagu ogol fuqahada shaaficiyada qaar waa kara haystaan laakiin badankood waa ogol yihiin oo xadiistan ay daciifinayaan macnaha ayib marka xadiikaasi wuxuu yani xadiidku wuxuu xoojinayaa aarkii hore caaisha aarkii hore caaisha waxay ka hadlayso iyo beycilciinahan xadiiskani ka hadlaya waa isku mid isku mid wey macnaha marka ama adigu ribadii ama ribadii si toosa u gal ama dariiq laalaaba u soo mar oo u xeeladayso waa isku mid inta badan hadda ee waxaa sameeya qolyahan bunuugta islaamiga isku magacaaba oo dadku hadda si ka fiirsi la'aana waa ay ugu daateen baa mucaamalood noocan oo kale ah ku dhaqma badankood oo bunuugtii ribowiga ahaydee taqliidig ahaydee hore dadku waaba iska jiri jireenba hadda mucaamalaad loo ekaysiiyey suuro islaam la siiyey ama suuro cuquud islaamiya la siiyey xaqiiqadeeduna ribowi ah baa dadkii ku daateen inta garan kartana waa yarta inta kale sooci karta aad bay yarta haddana tusaalayaal baan ka bixinayo idhaahdo xoogaa waqtiga waqtigaa macnaha aan saamaxayni laakiin insha allahu tacala munaasabad kale way dhici kartaa insha allah inaan ku faahfaahino taasi marka waxa wey waa badeecadii aad daynta ku qaadatay markaad ninkii hore ruuxii hore eed ka iibsatay dib ugu celiso waay haddaadse badeecadii intaad kala tagto cid kale aad ka iibsato ciddaa kalena qiimahaad ku daynsatay badeecada qiimo ka yar aad ka siisato caddaan ah marka waxaa la yidhaahdaa tawaruq baa la yidhaahdaa waa masalada tawarruqa loo yaqaano lacag raadis baad alab lacag baad rabtaa markaa markaasay fuqahadu isku haystaan ma bannaanta mise ma bannaana tii hore ciinad ahayd maxay ahayd kii aad ka daymatay laftiisii baad dib ugu celisay soo ma ma e tan dambana waxa weeye kumaadan celin isagiiyo badeecadaadii baad la tagtay suuqaad aadeen dukaan kalead geyso waxaa tir waliba badeecadani kun shilin bay joogtahay siddeed boqoloo kaashaysay badeecadan iga qaado badeecadii buu kaa qaatay siddeedii boqolna waa kusi ma bannaanta mise ma bannaana taas laa ba'sa dhib ma laha cala iyadoo lafteedaa laisku khilaafsan yahay laakiin cala raajix sida saxiixa imaam axmed iyo ay qabaan haddana majaamicda fiqiga iyo fataawida jamaaciga ay ku duraarsatay tawaruqa laa ba'sa dhib maleh leanna wax suura riba ah oo ka muuqata ma jirto ama xeeladeeda baabu maa jaa wixii baabu yaa fi shubuhaati ku yimid ah, shubuhaadka shubuhaadka waxaa la yidhaahdaa waa wixii isku darmada oo oo xukunkiisu kuu caddaan waayo shubahaad baa la yidhahda shaygan waxna xalaalnimadiisu waa cadda waxna xaraamnimadiisu waa cadda waxna waa kuu caddaan waayo wixii kuu caddaan waayood xalaalna u kasi weydo xaaraamna u kasi weydaa waxa la yidhaahdaa shubahaad la yidhaahdaa ama mushtabihaad baa la dhahaa ka noocaasoo kalea qaabkee loola dhaqmayaa marka ayib can inucmaan ibni bashiirin ana nabiya nebigu sala allah aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi alxalaalu xalaashii bayinun waa caddahay waalxaraamu xaraamtiina bayinun waa cadyahay xalaashu waa cad yahay waa cadyahay bimacnaa adiladeedu iyo nusuusteeda iska cad nas cad baa saaran wa baynahumaa dhexdooda waxa ahaaday xalaashii xaaraamta waxaa dhexdooda dhex yaalla umuurun arrimo mushtabihatun oo isku qasan multabisa isku dheehan mukhtalita isku qasan oo xagee buu qas ka imaanaya yacni xalaalnimona uma cadda xaaraamnimona uma cadda ishtibaaha kaasaa keenaya oo yani waxa weeyaan labada boos bay iyo u dhexaysaa ayib faman taraka ruuxii ka taga marka maa yashtabihu wixii ka dhexgala calayhi korkiisa wixii ka dhehgala oo ka qasma oo u caddaan waaya ruuxu isaga taga oo min alimi dembiga ah kaana wuxuu ahaaday ruuxaasi limastabaana wixii caddaada atraka midka tegid badan marba haddii kii kuu caddaan waaya aada isaga tagtay kii caddaadayna waad ka sii tegid badan tahay sooma waa ka sii fogta atraka mid ka sii tegid badanoo ka sii fog buu noqonayaa waman ijtaraca ruuxii ku dhiirada calaa maa yashukku fiihi waxa uu ka shakisan yahay oo min alimi dembiga ah yacnii wuxuu ka shakisan yahay inuu xalaal yahay inuu xaaraam yahay ruuxii isaga dhiiradoon dan ka gelin aw shaka markaa wuxuu sigayaa an yuwaaqica inuu ku dhaco mastabaana wixii iska cad leanna waxa weeye waxyaalaha aan caddaynba haddaad caadaysato inaad isaga dhiiratood dabaalato xaaraantii caddayd inaad ku dhacayso markaasi waa qasab anna wax weeyaan miaal buu nebigu bixiy sal lay slm wuxuu yidhi waalmacaasi macaasida iyo muxaramaadka shareecadu reebtay xima allaahi waa alla yani seerihiisii waa ximaha waxaa la yidhaahdaa bimacnaa maxmiyi illaahi waa yani waagii hore waxaa jiri jiray carabta madaxdooda ogaasada iyo salaadiinta iyo eh, ayaa waxay samayn jireen dhul buu xidhanayaa dhulkaa marka xoolihiisa unbaa daaqaya wax u dhowaanaya ma jiro islaamka ka hor bay jirtay waxyaalaha islaamku buriyey bay ka mid reerka ama suldaanka ama malaaqdheh ama waxa doonto dheh meel baa u xidhan dhul dhan baa isaga u xidhan xoolihiisa basaa daaqa ciddii gasha waa la ciqaabi taasaa marka xima la dhihi jira marka allah tabaaraka wa tacaala seerihiisa uu xidhay een la geli karin maxay tahay waa macaasidiisa macaasidu waa xidhanta ilaahay waa xidhay ciddii galana cuquub buu geli waa la ciqaabi macnaa wuxuu mudanayaa in la ciqaabo man yartac ruuxii marka daaqa xawla alximaa seeraha agagaarkiisa yuushiku wuxuu sigayaa an yuwaaqicahu inuu ku dhaco miaal baa laga bixiyey ruuxa waxyaalaha aan u caddayn iska dabaasha oo ku dhiirada yacni wuxuu la mid yahay oo kale nink ruuxaasi xoolaha ku raacaya beerta ama seeraha la manciyey ee dowladdu reebtay ama nidaamka meesha ka jiraay uu xoolaha u diiday meesha agagaarkeedu xoolaha yani uu eh, mxuu aha daajinaya ayb markaad meelaha ku warwareejiso xoolihiisoo mar uun ku dhici maayaan macnaha waxaa laga wadaa haddaad uun xaaraanta ka agdhadhowaato oodan ka fogaanin marka dambe inaad xaaraanta ku dhacayso shay kuma jiro lanna waxyaalahan aan kuu caddaanin waxay xayndaab u yihiin xaaraantii haddaad xayndaabka ka fogaatana xaaraantii waad ka fogaata haddaadun xayndaabka ag warwareegtana marka dambe lugtaa kula siiba neef inkaar qabaa marka dambe ku fakani oo dhici ama xoolihii baa meelaha intay wax ka waayaan bay marka dambe ku qasbanaan ay ku daataan kadibna cuquubaad geli wey macnaha kadibna waxaad mudanaysaa in lagu karbaasho ama lagu ciqaabo macnaha saasuu ku miaaliyey nebigu sal alay waslam arrimaha mushtabihaadka marka waxaa la rabaa in laga fogaado mushtabihaadku culimmadu waxay ku magacaabaan waa waa arrimo xalaalnimona aanu caddayn xaaraamnimona aanu caddayn oo waa saddex sideedaba waxyaalaha aan yani bini aadamku samaynaya waa saddex wax shareecadu si cad bay u qeexday oo waa xaaraan bay tidhi warkeeduna waa cadyahay waxna waa xalaal bay tidhi oo warkeedu waa cadyahay qaybta saddexaad mushtabahaad baa mushtabihaad baa la way ka dhehgashan yihiin way ka qasan yihiin mushtabihaadka ah waa nisbi marka nisbiga waxaa la adiga hadday kuu cadaan weyde dad laga yaabaa inay u cadda saas daraaddeed baa xadiiska nebiga riwaayadiisa bukhaari waxay tidhi laa yaclamuhunna aw laa yaclamuha kaiiru min annaas ah, arrimaha mushtabihaadka dadka badankood ama dad badani ma yaqaanaan maxaa meesha laga fahmayaa dad yaqaanaa jira soo ma maalan tusaale waxaa u noqon karaya mas'alo laba deliil baa kala jiidanaya xaggan deliil caamaa ka haysta xaggana deliil caamaa ka haysta waad kala xoojin kari weyde Ah, wax aad sababood ku rajaxdana waad weyday waa mushtabih markaa isaga tag mushtabih waay sida imaam maalig kale laga sheego doofaarka badda yaani badda waxaa ku jira wax suuro doofaar leh marka doofaarka badda la weydiiyey laba aayadood baa marka meesha taalla aayad doofaaroo dhan bay doofaar bay xarimaysaa fainahu rijsun warkiisu waa cadi ma kala qaadan aayaddaasi doofaarka badda iyo doofaarka berriga waxaa timid aayad kaloo dhahaysa uxilla lakum saydulbaxri soo ma badda ugaadheedaa laydiin xalaaleeyey taana maxay faa'iidaynaysaa inuu xalaal yahay cumuumkeeda taa kalena cumuumkeeda maxay faa'iidaynaysaa inuu xaaraan yahay imaam maalik masaladii waa dhinac buu u dhigi waayey aayaddanna dhankanay u jiidatay taanna dhankay u jiidatay doofaarka badda maxaan dhihiad ya marka laba daliil baa kaa kala jiidan kara markaasoo kale waxaad u baahanaysaa inaad raadiso daliil kaloo ka baxsan ama sabab kaloo ka baxsan ood ku kala rajaxay waxaa mujtahidiinta qaar ka mida ah inayba u daahiri weyda masaladu nin kalaa laga yaaba inay u daahirto taas waa dhankii culimmada waa ama ma ahe adiga caamay baaba tahayo mas'aladii way kuu cadaan weyde shaki baa kaa galay war waxaan talo ma xalaalbaa ma xaaraanbaa mar hadday kuu kala cadaan weyday mushtabih bay agtaada ka tahay maxaa la rabaa isaga fogow ah, haddaad isaga fogaato waxba kuma yeelin leanna hadday xalaalnimo ku dhacdayna hadday xalaal ahaan lahaydna oo iyadoo xalaala aad ka fogaatayna waxba maadan noqonin hadday xaaraam ahaydna badbaaday soo ma waa ka xadiisku faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi diintaadiina waad u fayoobaatay cirdigaaga iyo sharafkaagiina waad ilaashatay marka wax weeyaan yacni eh, waxay dhihi jireen soomaalidu walba eh, khayr wax kuma yeele shar u tooghay khayr waxba ku yeeli maayo haddaadun adigu iska taxadartood cararto khayr waxba ku yeeli maayo laakiin shar iska ilaali meeshii xumaan lagu sheego qaado waracaaga iyo taxadarkaaga qaada way macnaha laga wada ayb waan caiyata sacdi ana nabiya nebigu sal lay waslam qaala wuxuu yidhi laa yabluqu culimmada qaarkood waxay ku fasirayaan mushtabihay ku fasirayaan masaa'isha loo yaqaano makruuhaadka waxa la yidhaahdo bay mushtabiha qaar ku fasirayaan oo waxay leeyihin makruuhu wuxuu u dhexeeyaa xalaal iyo xaaraam qaar waxay ku fasirayaan mubaaxaadka oo makruuha ruuxii badsada xaaraam buu ku dhici marka dambe wuu jiidan iska bannaan ruuxii badsada makruuh bay u gudbinayaan saas daraaddeed meelahaasay qaarkood saarayaan macnaha wacan cطiyata sacdi ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxu uhi laa yabluqu ma gaadho alcabdu addoonku an yakuuna inuu ahaado min almuttaqiina kuwa alla ka baqa xataa yadaca ilaa uu ka tago maa laa ba'sa bihi waxaan dhibiba ku jirin ilaa uu ka tago muxuu uga tegayaa xadaran digtooni daraaddeed limaa shay uu ka digtoon yahay bihi isaga uu ku sugan yahay alba'su dhibku ku sugan yahay wax dhib ku jiru ka taxadaraya markaasuu taas sababteed wuxuu uga tegayaa waxaan dhibiba ku jirinba waxaan dhib lahayn buu ka tegayaa isagoo ka cararayo ka taxadaraya wax dhibi ku jiro ama dhib keeni kara markuu wariye kadib xadii xasan oo ariiba w xaakim baa sidoo kale soo saaray iyo bayhaqi xaakim wuu dahabi baa ku waafaqay ayb laakiin waxaa istidraagay oo labadoodaba tacqiibiyey asheikhulalbani caleyh raxmatullah oo wuxuu leeyahy xadiiska waxaa ku jira in la yidhaahdo cabdullaahi ibnu yaziid addimishqi oo aan cidina tawhiiqinin oo majhuula ku jira ninkaas sababtiis ayuuna xadiidku daciif leeyahay ayb wacan anasi radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi in kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sal lay waslam la yusiibu mid asiiba atamrata xabadda timirta xabad timiruu asiibi jiray bimacnaa wuu heli jiray oo yani dhacday oo dhulka taala fa yaquulu markaasu wuxuu dhihi jiray lowlaa annii akhshaa haddaanan ka baqaynin annahaa iyadu min asadaqati inay sadaqada ka mid tahay la akaltuha waa cuni laha inay sadaqad yani iyo seko inay asalkeedu ka soo jeedo haddaanan ka baqaynin waa qaadan lahaa waa cuni lahaa muttafaqun calayh ayb yani fahno sekada iyo sadaqada iyo aalu looma ogolayn nebiga waa kaan soo marnay kitaabu zakaat baan kusoo marray soo ma ah, yacni nebiga iyo aalkiisa looma ogoleen waa loo diiday liannaha min awsaakhi innaas waa dadka wasakdoodii waa aalu beytkuna waa dad sharaf leh oo waa ummadda yani waxa weye waa marka waa laga xarimay nebigu marka sal lla alay marmar buu wuxuu arkayaa xabad timir oo dhacdo dhulka taalla xabad timir ah oo dhulka taalla markaasuu isaga tegaya wuxuu leeyahay waxaan ka baqayaa inay saka tahay ama sadaqa tahay soo markaasi waxaa jira si ayna masaladu waswaas u noqon saan u tagi doonno yacni waxaa jira markaa malo haalib ah danni haalib ahoo malaha meeshaa sake iyo sadaqa lagu qaybinaya xun amaaraad ama qaraa'in baa jirta keeni karta shakiga ah inay amay sake ka soo jeedaan markaasoo kale ma hubo nebigu sal lay slam laakiin wuxuu uga tegayaa intaad ku dhici lahayd intaad xaba timira cunto xaaraan ku dhici lahayd aleelahay waxa weye inaad isagaba fogaato sooma dhamma saas maana inaad isagaba fogaato iskaba daab ayb ciddii loo geli ha cunte ayb wacan ibni hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasulla sl lay sl rsulku wuxu waa masalada loo yaqaano masalat lwarac masalat lwarac baa la yidhaahdaa yani wax weeyaan waana maqaamaadka ugu sareeya waay ah, yani ruuxu inuu eh, iska dhaaf xaaraantiiyo xataa wixii xaaraan ka agdhowaa iyo wuxuu ka shakiyo dhan isaga cararo can abi hurayrata radi allahu tacala qala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sal lay waslam idaa goortii dakhala uu gala axaduku midkiin calaa akhiihi walaalkiisa korkiisa markuu usoo galo almuslima muslimka oo fa acamahu uu quudiyo طacaaman cunto uu quudiyo falya'kul ha cuno min طacaamihi cuntadiisa waxaa ka cuno walaa yas'al yuusan weydiinin canhu xaggiisa war cuntadan xaggeed ka keentay ma xalaal baad ka keentay mise xaaraan ha weydiinin yaa kuu dirsada adiga ah, adeen cuntaa laguu keenay cun haddayna ku anfacayninna isaga tag laakiin inaad su'aalo gasho war xaggeed ka keentay iyo maqaad bay kaa soo gashay iyo yacni waxa weye lacagteedu asalkeed xaggee ka soo jeedaa iyo warkaa laguma dirsan adeer ayb wain saqaahu hadduu walaalkii waraabiyo sharaaban cabitaan oo min sharaabihi cabitaankiisa ka mida falyashrab ha cabo min sharaabihi cabitaankiisa waxa ka cabo walaa yas'al canhu yuusan weydiini ayb rawa axmed baa wariye sanadkiisa waa daciif waxaa ku jira in la yidhahdo muslim ibnu khaalid azinji saas daraaddeed buu sanadkiisu daciif leeyahay laakiin shaahid buu leeyahay xadiis kaloo u markhaati kacayo min xadiid abi hurayra sanad laa ba'sa bihi ayb isagaasuuna ku xoogaysanaya xadiidka oo uu xasan ku noqonaya ayb axmed baa soo saaray xadiidka kadalika abu yacla iyo taxaawi fii sharxi mushkil اlaahaar iyo tabraani fi lwsat ayaguna way soo saareen adiga xadiidka xasan buu noqonayaa bishaahidihi buu xasan ku noqonaya ayb wuxuuna tilmaamayaa oo meesha ka saarayaa mas'ale la yidhaahdo wuxuu kala farqinayaa mas'ale la yidhaahdo waswaas iyo warac warac iyo waswaas baa kala jira waracu wuxuu noqonayaa markii shaygan aad kuu caddaan waayo ayna jirto qaraa'in iyo wax xoojinaya inuu xaaraam noqon karo markaa inaad isaga fastaagto waa waswaaskana waxaa la yidhaahdaa inaad uun iska shakido biduuni qariina wax shakiga kugu bixiya ma jiro wixii oo dhanbaabaad ka shakidayba markaasaa waxaad rabtaa wax kasta inaad hubsato ah, tacaamulaadkii dadka asalka waxa weeyaan inuu wax walba xalaal yahay baa asalah soo ma asalku waa saas asalku cuquudda waxyaalaha manaafacaadka leh yacni waxa weye asalkoodu waa ibaaxa asalka caadaadka iyo ma'kuulaadka iyo mashruubaadkuna asalkoodu waa ibaaxa asalka gacanta muslimkaa waxa ku jirana inuu xalaal yahayba asal ah ayib asalkaa isaga ah wax shaki keena hadduu abuurmo oo adiga shaki ku kugeliyo qariino ama wuxuun ah markaasi wax way inaad tawaruc ka samayso waa min addiin laakiin adigoo asalkiiba wax kaa shakigeliye aysan jirin haddii waswaas uun ku galo taa maya waswaaskaasi waa cudur oo meel walbuu galaa mar dadka wuxuu ka geli karaa ganacsiga mar wuxuu ka geli karaa cadaadka iyo nikaaxa iyuu ka geli karaa ah, islaantuu guurso is yidhaahdaba wuxuu laga yaabaa inuu is yidhahdo warniyo eh, muxuu ahaaye amay walaashaa noqotaa war walaalaha waa dad koobane eh. maxaa walaalkaa ka dhigay walaashaa ka dhigay naagkas shaki baaba gelahayaba ah. dadka qaar waxay nikaaxu ka geliyo islaantuu qabay buu ka gelaya wuxuu leeyahay sheekh mar kasta qalbigayga waxaa ku taagan naagtii waan furay haddana afkaan dhaqdhaqaajinaya inaan furay unbay ila tahay warwaxa maadan furin ilaa culimmada qaarkood ibnuqayimi ay yidhaahdaan dadka qaarkoodoo waswaaska noocaasi ku dhacay waxbaba kama furmaan xataa afar kaga dhawaaqa xataa waa nooc junuun ah, waa nooc waalliah ruux hadduu waashana waxba kama furmaan nin waalan haddii naag loo guuriyo ma isagaa furi kara ma furi karo weligiisaa furaya haddii furitaan loo baahdo laakiin isaga maanta hadduu ku wardiyo waad furanta waad furanta waad furanta baadhan ku wariy waxba kama furmaan soo marka mar bay waxay gaadhi heer junuun bay gaadhi dadka qaarkood waxay ka gashaa cibaadaadka soo cibaadaadka salaadiiba ma xidhan karaba dahaaradiiba ma sixi karaba mar walba dahaaradii way jaban tahay baa la leeyahay waayaa weliba aad bay u badantah ilahay amarkii dadka uun cabanaya soo cabaaday wadraab waad yaabaysa waswaaska noocaasa marka iridiisa haddaad isku sii furto oo tidhaahdo waxbaan ka qabanaya oo dadaal sii dadaal bal uun adkee aad isdhahdo marka ugu dambaysa shaydaanku diintuu kaa saari suu kuu wado kuu wado kuugu adkaynhayo kuugu sii wado mid markaad ka yeesha haddana kuusii durkinayo kuusii durkinayo marka dambe cibaadaadku kuu qadhaanayn mucaamalaadku kuu qadhaanayn diintu kugu adkayn marka dambena waxaasdi war waxan mama wadi karside isaga tag imusudda diinta saa saaray marka waswaaskaasi ma aha waraca laga hadlayo waswaaska maaha saas daraaddeed baa imaam lbukhaari caleyh raxmatullah laba baab u kala sameeyey fii saxiixi waswaaska iyo waraca yayna isaga kaa khaldamin marka ayib waxaa ka mid a waswaaska marka midan xadiisku tilmaamayo nin walaalkaayoo ku marti qaadaoo gurigiisa cunto kuugu sameeyey markaad timaado inaad tidhaahdo war cuntadana xaggee ka timid hada min alwaswaas asal waxa ah ruuxa muslimka ah inuun wax soo baxaan baxaanood ogaato mooye waxa gacantiisa ku jira inay xalaal tahay baa asala haddaad og tahay warkeeda kuma jirno haddaad ogtahay inuu xaaraan ka soo jeedo a masale kale waaye yacni dadku eh, dhowr nooc waaye mid kasabkiisoo dhan waa xaaraan haddii kasabkiisoo dhan xaaraan yahay inaadan la mucaamaloonin waayo midna kasabkiisu waa isku jiraayo wuxuu isugu jiraa xalaal iyo xaaraan waad ogta meel xaaraana wax ka soo galaan meel xalaana wax ka soo galaan waracu wuxuu keenayaa inaadan wixiisa iska dayso laakiin laasimkuguma aha midna xalaal iyo xaaraan waa isugu jiraan laakiin xalaashaa badan kii horena xaaraantaa badan ka xalaashu badan tahayna haddaad iska daynayso mibaa warac laa midna waxaa dhici karta inay siman yihiin midna xalaal mooyaane xaaraan laguma oga kullu dalika tafaasiil noocaasaa ku jirto hadda aynaan tafaasiilha sii geli karin laakiin almuhim wixii haddii qariino qariino uuxuun calaamad ama astaan cad ama malahaagaba ay u bato haddii aad hesho meesheeda way haddii kale soomaa waswaaska jooji wacan anas ibni maalikin qaala wuxuu yidhi idaa goortii dakhalta aad gasho calaa muslimin muslim korkii markaad u soo gasho muslimkaasoo laa yutahamu aan la tuhmaynin fa kulun min acaamihi cuntadiisa washrab cab min sharaabihi sharaabkiisana wax ka muslim aan la tuhmaynin xaaraan lagu ogayn ganacsi iyo dakhli xaaraana aan lagu ogayn sidaa hadaad cuntadiisa iyo cabitaankiisa ka isticmaal dakara lbukhaari fi saxiix isagoo mucallaqu wariyey ibn abi shaybuna u tiiriyey xaafidka oo isagaa soo saaray yani xadiistaasi waxay ku imaanaysaa dac yuribuka yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka wixii shaki kaa galo isaga tag wixii aan shaki kaa gelinoo cad qaado ayb ayb leanna waswaasku waa min altanatuc fi اddiin soo nebigu ma dhihin halaka almutana muxuu ahaa mutanaicuun soomayn yacni diintii haddaad isku ad adkayso o isku rafaadiso naftoon baa kaa dhici marka dambana iyadoon baa kaa adkaanayso gaal martiqaadkiisa ma cuni karaa hadduusan doofaar kuu karinin waad cuni karta hadduusan markaasi waxa uu kuu kariyey aadan xaaraan ku ogayn waa la isticmaali karaa maxaa yeeley nabigeenna sal alla lay wasalam wuu la mucaamaloon jiray gaalada mushrikiinta ana waa la mucaamaloon jiray oo weelashoodii iyo cuntadoodiiyo waa gaalada yahuudda ana waa la mucaamaloon jiray oo intay martiqaadaan buu martiqaadkooda cuni jiray soo ma maca daalika asalkoodu ribay ku macaamuloon jireen yahuuddu sidaba waxaa jirta gaalada kasabkooda iyo kasabkeenna haddaan muslimiin nahay dariiqoodu waa kala duwan yahay waana mas'ale fiqhiyan muhim jiddan ah khaasatan muslimiinta aqaliyaadka ee gaalada ku dhex nool muhim ah gaalada kasabkooda waxa marka uu kugula mucaamaloonayo ee idin dhex maraya hadduu wax shareecadaada xalaal ku yahay xaggee buu ka keenay dantaada maaha xataa adoo og inuu meel xun ka soo saaray maalan doofaar buu dhaqdaa doofaarkii buu soo iibsaday suuqa keensaday lacag buu kala soo baxay lacagtii buu kuula yimi lacagtii buu ku siiyey ama lacagtii wax kaaga iibsay ama lacagtii buu kugu marti qaaday xaggee ka soo jeedaa doofaar ma cuni karta lacagtiisa ma qaadane waad qaadan khamruba ka soo saaray lacagtiisa maad qaada waad qaadan waxaaba dhow maalan kambaniyadan hadda khamrada ka shaqeeya khamrada waxaan ahayn lacagahooda ma la mucaamaloon kartaa baabuurtooda ma iibsan kartaa waxaa idin dhex maraya waa wax shareecadeennu ogosha laakiin meeshuu ka soo jeedo ayaa waxay tahay wax shareecadana ku khaldan laakiin iyaga dhaqankoodi iyo diin ahaan waxay ku haystaan sax bay iyaga u tahay mar hadday iyaga sax u tahay innaga waxay nagula mucaamaloonayaana markaa shareecadeenna ayna xaaraan ku ahayn waan kula mucaamaloonayna nebigaa sidaa samayn jira sal alay wasalam laannu gaalada markuu la mucaamaloonayo xoolahan xaggeed ka keenteen ma dhihi jirin iyagoo ribo ku mucaamalooda oo yani wax khamrada iibsada oo waxaanoo dhan ku mucaamalooda haddana ma weydiin jirin nebigu sal lay slm bal waxaaba suganba cumar ibn khataab radi allahu tacala arda xilligiisa wuxuu dhiri jiray niman cumaalahoo gaalada ka soo uruuriya kharaajkii iyo xoolihii lagula heshiiyey inay bixiyaan qoluu diray marka cumar qoladiibaa marka waxay u tageen gaaladii waxay yidhahdeen keena xoolihii war xoolo ma haynay khamradan qaatay dheheen nimankii dowladda shaqaalaheeda ahaa khamradii intay soo qaadeen oy gaaladii ka soo qaadeen bay iibiyeen lacagtii khamrada ka soo baxday bay cumar u keeneen cumar bay u sheegay cumar markaasaa wuxuu yidhi wulluuhum baycahaa wa khuduu amaanaha ayagu ha iibiyeen lacagta ka soo baxdayna inooga soo qaada maxaa la diiday marka ya adigu khamrada inaad iibisaa la diidi soo ma inay iyagu khamrada ka soo qaadanoo muslimkii khamrada iibiyo lama ogola laakiin gaalkan aad daynta ku leedahay ama xaqa ku leedahay hadduu khamra kuu iibiyo lacagtii khamrada ka soo baxdayna ku daynbaxoo ku siiyo war adeer khamray ka soo baxday idhaafmi haddii khansiir ha ka soo saar hadduu ma la fahmo saas waxaa ka gedisan iyada ah muslimka leanna muslimka waxaa qabanaya shareecadeenna fahma muslimka waxaa qabanaya shareecadeenna ayagu laakiin waa gaalo soo ma muslim hadduu doofaar lacag ka soo saaro ama khamro ka soo saaro ama qaad ka soo saaro lacagtaasi waa xaaraan kulama mucaamaloon karno leanna waa muslim shareecadii baa qabanaysa masaladaasi marka waa masale muhimo inay dadka u kala baxdo loo baahanya manaa ayb baabu wujuubi tadyiini alcaybi ceebta caddaynteeda waajibnimadeeduu baab yahay ayb ceebta caddaynteeda bimacnaa badeecada ceebta ay leedahay in la caddeeyo inay waajib tahay oo ninka badeecada wataahay hadduu badeecada ku ogyahay wax ceeba inuu caddeeyo an cuqbat bni caamirin qaala wuxu uhi samictu nabiya nabigaan maqlay sal lay slam oo yaquulu leh almuslimu muslimku ahulmuslimi muslimka kale walaalkiisa way laa yaxilu xalaal ma aha limuslimin muslim xalaalu ma aha muslimkaasoo baaca iibiyey min akhiihi walaalkii baycan iib walxaal fiihi beecana caybun ceeb ay tahay ilaa bayanahu xaal uu caddaynaya mooyaane lahu isaga uu caddaynaya mooye si kale xalaalu maaha rawa ibnaaja baa wariyey wakadalika xaakim baa wariyey bayhaqina waa wariyey xaakim wuxuu leeyahay saxiixun calaa shardi shaykhayn dahabi baa ku waafaqay iyo xaafid اlmundiri sheekh albani baa wuxuu leeyahay calaa sharطi shaykhayn ma ahe calaa shari muslim waay xadiidku waa saxiix warka murtidiisa wuxuuna tilmaamayaa inaysan xalaal u ahayn muslim walaalkii oo muslima wax ka iibiyey beec uu ku og yahay ceeb ilaa inuu caddeeyo mooye sooma waa inaad ceebta caddayso waa kaan wabayana buurika lahuma fii baycihima wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihima saas marka inaad caddayso ceebta ay badeecadaadu leedahay waa qasab baabuurkan saasaa ah wax ka yihiin ku iibsa ama kaga tag warka caddee dharkani waa feeg asal ma ah ilaan waxa weeye tadliiskuma fiicno inaad dadka wax u qariso oo beecii iyo badeecadii aad uga dhigto waxayna ahayn aad dadka u muujiso saana ay kaaga iibsadaan waa qalad waana khayaano taasaa la diidaya wacan waailata qaala wuxuu uhi qaala rasulu lahi sal ly sl rasuulku wuxu uhi laa yaxilu xalaal maaha liaxadin ruux an yabiica inuu iibiyo shay-an shay ilaa hadduu iibiyo bayana wuu caddayni maa fiihi waxa dhexdiisa ama xaal uu caddaynayo mooye walaa yaxilu xalaal maaha oo yaclamu og daalika arrinka ilaa bayanahu xaal uu caddaynaya mooyaane lahu isaga uu caddaynaya muslimka kale uu caddaynaya ayib rawaxu baa wariyey ilaa yubayin miyuu idin leeyahay mise ilaa bayanahu ilaa bayana miya ayib markaan axmed musnadkiisa ku laabtay waxaa ku qoran ilaa yubayinu lahu ah, oo mudaarica saasaa ku qoran abaraani baa kadalika xadiiska wariyey iyo xaakim iyo bayhaqi xaakim wuu saxiixinaya dahabina waa ku waafaqay laakiin xadiidka sanadkiisu waa daciifo waxaa ku jira layidhaahdo abisibac oo waxaa ku jira majhuul ah kadalika abu jacfar alraazi oo isagana dacfi ku jiro ayaa labadaa nin baa ku jira dariiq kaluu leeyahay ibn maaja uu soo saaray oo isaguna daciif ah tadliiskii baqiyat bnulwaliid ayaa isagana ku jira sheekhiisuna waa daciif sidaas daraaddeed baa alimaam abu xaatim wuxuu leeyahay xadiidkani waa munkar laakiin xadiidka kii hore iyo kuwan ka dambeeyaba waa lagu xoojin karaa xasan wuu noqon karaa macnaahaan macnaha ayb masaladuu ka hadlay lanna kii hore unbuu um la macnaya kii hore unbuu um la macnaya wacan abi hurarata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal alay waslam mara wuxuu soo maray birajulin nin buu soo maray ninkaasoo yabiicu iibinaya acaaman cunto ayb fa adhala markaasuu geliyey yaddahu gacantiisuu geliyey cuntadii oo meel taalla oo muxuu ahaaye uruursan oo yani korin ah ayuu nabigu soo maray markaasuu gacanta dhex geliyey fa idaa markaaba huwa cuntadii ama acaamkii mabluulun waa mid la qooyey hoos buu ka qoyan yahay biyaaqaybta hoosaa qoyan ayib wuu soo gaabiye markaasuu nabigu weydiiye wuxuu ihi war maxay tahay sidani markaasaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo roob baa ku da'ay kulaha roob baa ku da'ay markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal la alay slm oo hadduu roob ku da'ay qaybta qoyan maxaad kor u soo marin weyda dadku arkaane markaasaa wuxuu nebi sal ly slam man hashana ciddii naqishta falaysa mina naga mid ma aha yani hashana waxa weye naqayaanta waay oo badeecadii xaqiiqadeedii waxaan ahayn noo muujiya badeecada xaqiiqadeeda rasmiga ah si aan ahayn hadday u muujiso dadka uga gado qishku kaa isagaa way naga mid baabu nebi sal l sl yani ariiqadanadii maha iyo jidkanagii mahayo waa garmare wey rawa ljamacatu baa warisay ila lbukhaariya wannasaa'iya mooyaane masaladaasi marka waa masalatu lqisho inaad ceeb badeecadaada ku jirta aad qarisood ku og tahay ama si ay tahay si aan hayn aad u muujisaay waa qalad waana waxaad ka heshana xaaraanu noqonaya hadda waxaa u badan ah gaalka looma qarin karo ah, sidaba mucaamalaadkan eh, noocan oo kala ah wax waxaa jira gaalna aan lagu samayn karin muslimna aan lagu samayn karin maxaa ka mid a ah? khayaanadaa ka mida ah. soo ma ah. allah soo kuma dhihi nabigiisa waima takhaafanna min qowmin khiyaanatan hee fambid ilayhim calaa sawa ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin gaalaa laga hadlaya soo ma gaalada xataa khayaami inaad intaad been u muujiso aad ku khayaanto caqdi ku khayaanto maya warka muslimku waa cad yahay sidiisaba warka muslimku ku yaalla saasaana lagu yaqaana gaaladii hore wakhtigaa nebiga iyo saxaabada iyo la noolaan jireen ma ayagu isma aamini jirin laakiin muslimiinta way aamini jireen ka war iyagu isma aamini jirin laakiin waxay hubeen ballan ay muslim la galeen marna inuuna jabayn saas daraaddeed way isku hallayn jireen waa cagsi daalik hadda ceebta jirta ayb badeecooyinka marka hadda qaabka loo tasarufo waxaa soo gelaya man khashanaa falaysa minna taytalka badeecadu ay wadato haddayna xaqiiqadeeda ka turjumaynin waa kish oo maalan waxaa badan eh, badeeco fara badan oo lagu soo qoro kambaniye asli ah meelo kalena laga soo sameeyo kambaniyadii badeecadoodiina aan ahayn kuwalitigiina aan lahayn tayadiina aan lahayn markaasaa waxaa laga dhigayaa inay tahay badeecadii asliga ama china lagu soo sameeyey ama muxuu ahaay hindiya ama maxaa la geeyey bahashi ahayd taywan baa la geeyey bahashi baa lasoo farsameeyey daawooyinkiibay gashay dharkiibay gashay electronigiibay gashay meel kastay gashay kaas dibadda laga keena iska dhaafe kan maxalliga malab baa la iibinaya markaasaa malabkii sonkor la qooyey baa lagu daraya man hashana falaysa mina sooma ilaaba ayba hariib noqotayba adkaatayba malab saafiya in la helo baladu kaaleso qaarkaaga daranta ilaah abarki xabagtii ay shinnidu samayn jirtay iyo bahashii o dhan baaba la dul saariba markaasaa waxaa isdhihi wallahi inaysan tarna marna qish noqon karin wax baa wax la soo sameeyey laftiisu sooma ka imow qoladan caanaha iibisa qoladan caanaha iibisa caanihii geelaa la keenaya mise waxa dhex yaalla haddaad aragto kiniini baa lagu daraa baa laygu yidhi ma aqaano inay run tahay yacni caanihii ma ah waxyaalaa lagu qasay caano booro kalaa lagu daray waxbaa lagu qasay bal caano geeloo saafiya soo hel marka wakaas kullu dalika waxa weye man hashanaa falaysa mina badeecadeennu marka iyo suuqyadeennu fasaadka ka buuxa caadi maaha wixii ugu yaraa ilaa wixii ugu sarreeyey baa qish ku jira marka see lagu liibaani wey falaysa mina waa ina haysata allah almustacaan wacan cada bni khaalid ibni hawdata qaala wuxuu yidhi kataba lii wuxuu ii qoray rasuululahi sal lay waslam kitaaban insha allahu tacaala haddii ilahay wakhtiga inugu simo silsilad ama taxano ahoo tarshiid liqtisaad ama tarshiid lmaal waliqtisaad la yidhaah oo mawaadiicdan ka hadli doonto si faahfaahsan baan insha allahu tacala gunti doonaa haddii alidmo wakhtiga ilahay noo saamxo muxaadaraada can ilcadaa ibni khaalid ibni hawdata qaala wuxuu ihi kataba lii wuxuu ii qoray rasuululahi sal lay slam kitaaban qoraal buu ii qoray waa kan waxbay kala iibsadeen kadibna nebigu qoraal buu u sameeyey sal lay waslam oo heshiis baa la kala qortay wuxuu yidhi nebigu haada kani mashtaraa waa wuxuu iibsaday alcadaa ibnu khaalid ibnu hawdata min muxamedin muxamed uu ka iibsaday rasuululahi rasuulilaahi ahaa sal lay wasalam tani waa tii uu ninkaasi nebi moxamed ka iibsaday ishtaraa wuxuu ka iibsaday minhu xaggiisa cabdan addoon buu ka iibsaday aw amase amatan ama addoon buu ka iibsaday laa daaa addoonka ama addoontaasoo laa daa'a wax cudur ah walaa ceeb qarin walaa khubhata akhlaaq xumi iyo dhaqan xumi midna ayna dhexdeeda ahayn beecaas addoonkaa aan kala iibsanay wuxuu nebigu ku qoray sal alla lay wasalam da' ma cudur ma leh wax cuduroo u qarsoon ma jiro waa fayow yahay horta intaan ku og kow waa midda labaadee laa haa'ilata haa'ilada waxaa la yidhaahdaa xeelad iyo qarin baa la yidhahdaa waxaana laga wadaa laa haa'ilata ceeb qarinna mar jirto wax ceeboo uu leeyahay oon qarinayana ma jiro ko walaa khubhata ama khibhata labada waa la akhriyaa khibha dhaqan xumi iyo akhlaaq xumi uu leeyahayna ma jirto muxuu yahay marka bayca almuslimi muslimka iibintiisa weeye almuslima muslimka kale uu ka iibiyo muslimiinta beeca dhex mara iyo tijaarada dhex marta wey oo maxay ah yacnii in aan waxba laysu qarinin oon cudur laysu qarinin oo qalad iyo badeecada ceeb ay leedahay aan laysu qarinin bayca almuslim hee almuslim sidaasaa w manaa leanna waxa weeye ruuxda uu ruuxa muslimkaa ka duulaya waxa weeye ruuxanaad wax ka iibinayso waa walaalka naftaadii oo kale w naftaada miyaad wax u qarini ya mise wad khayaami maya saas rawa bn wariyey xadiidka watirmidi baa wariyey tirmidi wuxuu ihi waa xasan hariib asheekh ah, albaanina waa taxsiininayaa saas way manaa marka culimmada qaar waxay leeyihiin adda waxaa la yidhaahdaa waa waa wixii abuurka ku jira abuurka addoonka cudur male waa fayow yahay lixdiis laxad buqa waana fayowda khubsadana waxaa la yidhaahdaa maa kaana fi lkhuluq ibnu carabi baa dhahaya wixii akhlaaqdiisa iyo dabeecaddiisa yani dhuumasho iyo zine iyo gogoldhaaf iyo xumaan iyo ma yaqaano saas way manaa waa wixii marka ahlaaqda u noqonaya khubsada laga wada haa'iladana waa ceeb qarsoon oo laysu qariyay saa un ka dhig ayb baabun ana alkasb alxaadita laa yamnacu اradda bilcayb hmm. Hmm. dadka waddamada gaalada jooga cayrta ay qaadanayaan ma xaaraan baa mise waa xaraam gaal horta hibadiisa in la qaato ama siismadiisa baa su-aali ku jirta sida raajixaana waxa uu ku siinayaa hadday ujeeddadu tahay inuu diintaada iyo akhlaaqdaada ku fasaadinayo inaysan bannaanayn waay inaysan bannaanayn waay haddana hadday nooc dullinnimo ah ku jirtana iyo istidlaalna iyaduna masii iyaduna waa xaaraamnimaday sii kordhinaysa labaduna way ku idishay labaduna ay ku idinshahayoo asalka iyagu dadkooda isugu talagaleen laakiin muslimiintan meesha la geynayo shaki ma laha in lagu fasaadiya al rabo masale labaad weeyaane ee ayaga dhaqankoodii curfigooda waxay u yaqaanaan dadka cay dhaqaata dad liita xataa gaalada kuwooda shaqola'aantu ku dhacday waxay boqol goor ka warwareegayaan inay caydh qaataan lanna waxay u arkaan wax liidnaan oo dulinimo ah muslimiintiina waxay ka dhigteenba yani waxa weye gaalo baqati iyo ban waraababa baraa la hela urursada marka meeshaas wax badan ceeb badan baa taalla ceeb badan baa taala dadka yani e, e, daruura hayso oo aan kasab kale heli karaynin noloshiina si kale aan u dabiri karaynin naftu yani waa dhici kartaa duruufaha qaarkood in la ictibaariyo laakiin dadkao dhan ma wada bal yani wax weeyaan dadku iyagoo shaqana heli kara xamaalanna kara xooggooda wax ku soo saaran kara bay qaar badan waxay door bidayaan inay caydha qaataan wuxuu ku leeyahy adeer shaqaysto dowladda canshuur iga qaadani sidaas daraaddeed haddaan shaqaysto intaan helayo iyo haddaan caydh qaatoon iska seexda intaan helayo waa isku mid barkintaydaan dheeraysana adeer ciyaalkaan u xiiranahay saasuu ku waa xamaalan karaa shaqadiina waa jirta soo saas ma marka yani waa dulinimo dhankaa dulinnimada kama fiirinayo marka ma fiicna shaki ma leh baabun ana alkasba alxaadita kasabka dib ka yimid laa yamnacu ma mancinayo alradda celin badeecada in la celiyo bilcaybi ceeb sababteed loo celiyo masaladan waxay ka hadlaysaa badeecadii baynu kala iibsanay badeecadii markaan kala iibsannay baan kaala wareegay waan ku shaqaystay kasab iyo inkan bay isoo gelisay markaan ku shaqaystay oo wax ka helay kadib bay ceebi ku soo baxday marka aan kaa iibsanayeyna jirtay laakiin qarsoonayd ayaa dib kaga soo baxday shaqaysiga aan ku shaqaystay iyo faa'iidada aan ka helay iyo inkamka iga soo galay ma mancinayaa celinta mise weli khiyaarkii celinta waan leeyahay masaladaa waa laga hadli masalada labaad ee laga hadli waxa weeye badeecadani waxay muddadaa soo saartay ay gacantaada ku jirtay yaa qaadanaya ma ninkii asalkeeda lahaabaa iyadii iyo waxay soo saartayba wada qaadan mise waxay soo saartay adaa leh ee lafaheedii unbaad celinaysaa maslada waa maslada laga hadlay can caaisha radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam qadaa nebigu wuxuu xukumay ana alkharaaja wax soo saarka iyo dakhliga iyo manfacadu bidamaani damaanada sababteed bay ahaatay damaanaday ku xidhanta rawlhamsatubaa warisa ayib bukhaari baa daciifiyey iyo abu daawuud waxaa saxiixinaya tirmidi ibnu khusayma ibnu jaaruud ibn xibbaan xaakim abulxasan ibnu qataan sheekh albani iyo keyrkoodba xadiidka way sugayaan ayib oo muxuu ahaayey sheekh albani isagu wuu taxsiininayaa isxaaq ibnu xubayni baa ka mida ragga saxiixinaya xadiidka mutaabacaadkiisa ayuu ku saxiixinayaa waxaana laga wadaa kan dambaa sii cadaynaya rawa hamsatu baa warisay wa fii riwaayatin waxaa ku sugan ana rajula nin baa ibtaaca iibsaday hulaaman addoon buu iibsaday fastaqallahu wuu ku shaqaystay istaqallahu ahada qallatahu wa waxbuu ka soo saartayoo addoonkii intuu adeegsaday buu faa'iido u soo saaray xoolu u keenay ayib uma kadibna wajada wuxuu helay bihi addoonkii cayban ceeb buu ka helay markuu addoonkii u shaqeeyo xoola ka helay kadib ayuu ceeb ku soo baxday addoonkii faraddahu markaasuu celiyey addoonkii bilcaybi ceebtii sababteed buu ku celiyey fa qaala albaa'icu ninkii markii hore ka iibiyey baa'ica ahaa ayaa wuxuu yidhi hallatu cabdii addoonkayga wax soo saarkiisii rasuul ilaahi addoonkayga ninkani waa igu soo celiyey sax waan qaadanaya ceebna waa laha hallatu cindii miidiin qore cabdii waay cabdi ciduu qoray ma jirta cabdi baa saxa hallatu cabdi ayb addoonkayga inkamkuu soo saaray iyo ninkanu muddaduu haystay wuxuu u shaqeeyey ayaan raba rasuul ilaahay addoonkii haddii laygu soo celiyo wax soo saarkiiniyaa laygu soo celiyo fa qaala nabiyu nebigu markaasa wuxu uhi sal lla lay slam alhallatu wax soo saarku bidamaani damaanaduu ku xidhan yahay sooma alkharaaju bidamaan alhallatu bidamaan waa isku mid kharaajkuna wuxuu soo saaro halladuna waa inkamka uu soo saaro w man wuxuu shaqeeye w man ayb rawa axmed baa wariyey wa abu daawuud wabnu maaja waxaa saxiixiye xaakim dahabi baa ku waafaqiya lafdigan sheekh albaani waa taxsiisinaya waa taxsiininaya sheekh abu isxaaq bin xuweynina sidoo kale wuu saxiixinaya isagu ayb xadiidka maxaa marka laga wadaa hadda addoon baa la yidhi laakiin waxaa la mida waxyaalaha kale la kala gatoo dhan nebigu marka wuxuu xukumay alkharaaju bidamaan alhallatu bidamaan wax soo saarku wuxuu ku xidhan yahay damaanadda maxaa laga wadaa addoonkani intuu gacanta mushtariga ku jiray een ceebtu ku soo bixin hadduu halaagsami lahaa ama wax ku imaan lahaayeen yaa damaani lahaa ya ninka mushtarigaee gacantiisa uu ku jiraa damaani lahaa soo ma maadaama isagu uu damaani lahaa wuxuu soo saaray waxay ku xidhan tahay damaanada ninkii damaanada leh baa ri'yaa kharaaj kale iska leh nin aan damaana saarnayn oo xoolahani hadday wax ku yimaadaan aan khasaaraynin wax soo saarka ma yeelan karo waa qaacido caama marka asalkeedu waxay ku timid addoonka kaba soo saar addoon baan hadlaga baabuur baad kala iibsateen baabuur baad kala iibsateen baabuurkii markaan aad kala iibsateen waxaa lagu shaqaysanaya bil buu ninkani ku shaqaysanaya bishaas lacag badan buu usoo saaray bishaas lacag badan buu usoo saaray markuu ku shaqaystay kadib ayaa baabuurka waxaa soo baxday inuu cilad lahaa uu kugu soo celiyo wuxuu ku adeer baabuurkaagu cilad buu lahaa la noqo lacagtaydiina ii soo celi oo de baabuurka waad ku shaqaysatay bil iyo sanad baad ku shaqaysanaysa wuxuu soo saaray keen soo saar dhihi mayse soo saasku doodi mayse ha waxaa imaanaysa marka baabuurku muddadaa hadduu baabi'i lahaa ama musiiba ama laxadi lahaa ama uu guban lahaa yaa bixin lahaa ya ninkay gacantiisa ku jirtay maadaama isagu damaanada uu qabayoo khasaarahu isaga fuuli lahaa wax soo saarkana muddadaa isagaa iskale adigana waxaa laguu celinaya baabuurkaagii oo keliya lacagtiina waxaa ka dhimanayna soo celi soo warcad ma alkharaaju bidamaan masaladaa waxaa la mid mida meel fog bahaa ka doonina waxaa soo geli karaya maalan eh, lacag baad ii dhiibatay dhowr goor baan miaalina waxaa tidhi lacagtaa ku shaqe iguna iga khasaari maayo waa madmuun waxay soo saartana lacagtaasi intaasaad isiin anna intaasaad qaadan waay soo laguma shaqaysta hadda ya waa khalad alkharaaju bidamaan lacagtani hadday lunto ama khasaarto yaa bixinaya ninka qaatay baa bixinayo shardi waxaaba looga dhigayba aniga khasaara ima soo galaa tidhi lacagta marka waxay ku jirtaa damaanada waxay ku jirtaa ninka aad u dhiibtay baa damiinka ah hadday ku yimaado maadaama ay sidaas tahay damaanada ninka iska leh hee yaa ribixana iska leh adiga soo maaha asalkaagi baad leedahay haddaad rabto ribixa inaad wax ka gasho damaanada wax ka gal oo khasaaro u diyaar garow haddaad damaanada xoolahan haddii khasaara ku yimaado aad qayb ka noqonayso markaa ridix waa kaa soo geli karaa haddaana damaanadiisa aad bannaanka iska mariso inaad wax ka hesho qalladiisa wax ka qaadatahay maya warku saas way marka waxaa israacsan marka damaanada iyo dakhliga ama halladaa israacsan qaacido caama way marka meelal badan bay gelaysaa marka ayb laakiin waxay khaas ku tahay cinda aljumhuur culimmada badankood siday qabaan waxay khaas ku tahay xoolaha aad damiinka ka tahay qalladooda waxaad yeelanaysaa marka ay gacantaada ku soo galaan qaab uu raalli ka yahay ciddii iska lahayd ood milkigii kaaga ay galaan milkiga inaad wax ku yeelato waay waxaa laga istinoonayaa cinda aljumhuur haddaad xoolaha dhacdo waaba dhacday maalan milkigaaga galeen saasaad ku qaadatay waad ku shaqaysatay faa'iidaad ka heshay waa lagu soo qabtay ama inaad iskaba guddaa damacday xoolihii muddadii aad haysatay dhaca ahaa waad ku shaqaysanaysay waxay ka soo baxeen yaa iska leh wixii ka soo baxay yaa iska leh yaa ah, qofkii asalka iska lahaa ayaa waxay dhaleenna iska leh soo ma ayib oo muddada iyadeen gacanta ku hayeen dhacay hadday dhibi ku imaan lahaayeen yaa damaani laha soo anigii dhacay ma damaaneed tayib hadday damaanadu xaggayga jirtay wixii ay dhaleen soo inaan qaato ma oo qaacidada alkharaaju bidamaan la waafajiyo soo ma ahayn maya waxaa laleeyahy alkharaaju bidamaan waxay ku saabsan tahay xoolo damaanadoodu ay gacantaada ku galeen si saxa laakiin si khaladoo shareecada waafaqsanayn haddaad ku qaadato xoolihii iyo waxay dhaleenba waa lagugu leeyay soo ma ama ha noqdo wax cayn ah ha noqdo ama manfaco ka soo baxday ha noqoto isku mid wey macnaha yani waxa wey inta culamada qaarkood say qabaan ayb sheekhu marka wuxu uhi wa xadiidkan waxaa ku sugan xujatun xuja ku sugan liman yaraa ciddii arkaysa talafa alcabdi almushtara addoonka la iibsaday dhimashadiisu qabla alqabdi inta aan gacanta uusan gelin ka hor min damaani lmushtari ruuxa iibsaday damaanadiisa inay ka mid tahay waxaad deliishanaya culimmada qabta addoonka aad iibsatay addoonka aada iibsatay intaadan weli la wareegin oo gacantaada uusan soo gelin mushtariga ayaa damiinka ah bay culimmada qaarkood u deliishadeen mushtarigaa damiinka ah laakiin waxa weye masaladu markaad qibdooto gacantaada uu addoonku soo galo markaasuu damaanadaada galay intuu kaaga maqan yahay ninkii aad ka gadato gacantiisa uu ku jiro ninkaasuu damaanadiisa ku jira soma ilaa xadiiku wuuu tilmaamaya in lagala wareegay ninkan yani adoonka lagala wareegay baabu maa jaa fi lmusaraati wuxuu baabu yahay wixii ku yimid neefka la gaaxiyey almusaraat waxa way min atasriya laga keenay waa neefka suuqa la keenay irmaan la soo gaaxiyey yacnii gaaxinta waxaa la yidhahdaa bimacnaa maalin labo maalmood baan la lisin marka caanihii baa candhada ku ururay kadibna marka suuqa la keeno waxaa loo qaadanayaa neef caano badan candhadii baa fidayso weynaanaysa marka waxaa laisleeya wallahi waa waa neef caano badan si marka aad suuradaa ugu muujisaad neefkii soo gaaxisay suuqaad keentay si sidaad dadka ugu sirto saasaa lagaaga iibsaday ceebtii baa soo baxday ila neefkii marka la liso way soo caddaan inuu magaan yahay maxaa la samaynaa way marka can abi hurata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal ly slam qaala wuxu uhi laa tusiruu hagaaxinina albila geela iyo walhanama adhiga looduna waa la mide eh. faman ibtaacahaa ruuxii iibsada bacda dalika gaaxinta kadib fa huwa isagu bikhayri nadarayni laba fiiro midii u khayr badan buu ku sugan yahay yacni laba khiyaar kii bacda an yaxlibahaa markuu liso kadib leanna waxaa loogu qaydayaa ceebta inuu neefkani magaan yaho caana yar yahay waxay soo bixi kartaa un markii la liso kadib sooma bacda an yaxlibahaa markuu liso kadib oy soo baxdo inuusan caana badnayn oo loo qariyey laba khiyaar buu leeyahay midkood in radiyaha hadduu raalli ku noqdo amsakaha wuu iska haysanaya tuu sidaa ku raalli noqda iska haysto wain sakhitaha hadduu nacana raddaha wuu celinayaa neefkii wasaacan iyo suus oo min tamrin timir ah laba kiilo iyo bar timira ah ha raaciyo neefkiina ha celiyo muttafaqun calayhi walilbukhaari wa abi daawuud waxaa u sugnaaday bimacnaa yani labada kiilo iyo barhka timirta ah ama saaca timirta waxaa loo raacinayaa caanahaad ka lisatay bay beddel ka yihiin soo ma ilaan caano muddo meesha lagu gaaxinhayabaad maashay ma bilaashaad ku qaadane marka celi neefkiina celi ayib haddaad dhihi lahayd eh, oo hadee muxuu ahaaye alkharaaju bidamaan bay ahayde soo inaan caanaha anugu qaato ma ahayn jawaabtu waxa weeyaan alkharaaju bidamaani caanahani candhada neefka ma soo gelin markaad adigu iibsatay kadib goormay meesha soo galeen intayna damaanadaada soo gelinoo ninkii kale damaanadiisa ahaayeen bay caanuhu soo galeen meesha <laughs> marka alkharaaju bidamaana yani waxa wey ha ku marooqsanin ayb walilbukhaariyi waxaa u sugnaadiy waa abi daawuud iyo abu daawuud man ishtaraa ruuxii iibsada hanaman ari musaraatan oo la gaaxiyey oo faxtalabahaa lista oo maala fa in radiyaha hadduu raalli ku noqdo amsakahaa waa haysanaya wa in sakhitahaa hadduu nacana fa fii xalbatiha lisideeda ama maalideeda sababteed dhexdeeda waxa ahaaday dhe saacun suus oo min tamrin timir ah ayb wahuwa xadiidkani buu sheekhu yidhi daliilun wuxuu daliilu yahay calaa ana saa suuska oo min atamri ah fii muqaabalati laban caanaha inuu u dhigmo caanaha booskoodii waa yani bedelkii caanaha ayaa suuska la gelinayaa timirta wa ana akhdahu qaadashadiisa qistan uu qaatay wa annahu dhe akhadahu wuxuu qaatay qistan qayb oo min athamani lacagtii maxaa laga wadaa bimacnaa neefkani markii la iibinayay caanaha ku jiray candhadiisa lacagtii lagu iibiyey qayb bay ka ahaayeen sooma marka neefkii markaad celinayso lacagtii lagu gaday qayb ka mida caana ahaan baad u isticmaashay beddelkoodii marka waa in lagu kabo qiyaastii caanaha ku aadi lahayd waa in timirtaa lagu kabo saasuu ka wada macnaha wa fii riwaayatin waxaa ku sugan idaa mashtaraa hadduu iibiyo iibsado axadukum midkiin laqxatan hal irmaan musaraatan oo la gaaxiyey laqaxada waxaa la yidhahdaa annaaqat alxaluub waa hasha irmaan way musaraatan oo la gaaxiyey aw amase shaatan ama neef adhiyo musaraatan la gaaxiyey hadduu iibsado fa huwa isagu bikhayri nadarayni laba fiiro midii u roon buu yuu qaadanaya ama ku sugan yahy yani laba khiyaar waay nadaraynku waa laba khiyaar bacda an yaxlibahaa markuu liso kadib oo maxay yihiin imaa hiya inuu iyada qaato oo beeciisaa raalli ugu noqdoo neefkii la soo gaaxiyay qaato wa ilaa hadduusan qaadanaynin falyaruddaha ha celiyo wa saacan iyo suus oo min tamrin timira ah, suus timirana ha raaciyo ayb rawa muslim baa wariyey wa huwa xadiidku daliilun wuxuu daliilu yahay buu ihi calaa annahu yumsiku inuu eh, qaadanayo biqayri arshin annahu yumsiku inuu neefka haysanayo biqayri arshin kabmala'aan isagoon waxba loogu kabin fahno soo laba khiyaar buu leeyahy mayna dhe khiyaar inuu haysto wuu heli karaa khiyaar inuu celiyaana wuu heli karaa hadday go-aana ku qaato inuu celiyo khiyaarka iyo opshinka uu qaato markuu celinayo waxaan idhi suus timira ha raaciyo ayib hadduu raalli ku noqdo inuu haystana ya ma dhihi karaa wax iigu soo dar war de waadii khaladee isaga noqonaya bal wax iigu soo celi ma dhihi karaa maya taasuu ka hadlaya wuxuu leeyahay wa huwa daliilun calaa annahu yumsiku neefka wuu haysan hadduu raalli ku noqdo bihayri arshin isagoon la kabin isagoon waxba loo soo raacinin buu haysanaya leanna xaggee laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa nebigu wuxuu yidhi laba khiyaar ama hayso haysada laguma darin kabmana ka qaado weydiiso haddaad khiyaarka haysiga qaadato waxba lagu raacin maayo haddaad khiyaarka celinta qaadatona suus raaci saas way macnaha wa fii riwaayatin waxaa ku sugan man ishtaraa ruuxii iibsada musaraatan neef la gaaxiyey fa huwa isagu minhaa xaggeeda bilkhiyaari khiyaar buu kaga sugan yahay alaaata ayaamin saddex beri buu khiyaar leeyahy in shaaa hadduu doono amsakaha waa haysanaya wa in shaaa hadduu doono raddaha waa celinayaa wa macaha la jirankeedana wuxuu celinayaa saacan suusoo min tamrin ah laa samraa maya qamandi maya laa samraa qamandida ka ayb rawahu ljamacatu baa warisay ila lbukhaariya bukhaari mooye waxa la celinaya inuu timir keliya yahay buu xadiisku tusaya oo suus timir ah la isweydiinayaa khiyaar saddex beriya buu leeyahay khiyaarku goormuu ka bilaabanaya ah, alimaamu axmed wuxuu leeyahay wuxuu ka bilaabanayaa marka ugu horaysay cadaato inuu neefku gaax ahaa la gaaxiyey wixii intaa ka bilowduu saddex beri leeyahay imaamu shaaficina wuxuu leeyahay ma ahee heshiiska kala gadashadu markuu dhacay buu ka bilaabanayaa saddexda beri muddadaa haddaad ku soo celin weydo bimacnaa oy ku dhaafto khiyaarkii waa kuu dhammaaday marka inaad haysataad ku qasbantahay bimacnaa ayb wa can abi cumaan innahdi qaala wuxuu yihi qaala cabdulahi cabdulahi wuxuu yidhi cabdullahi bn man ishtaraa ruuxii iibsada muxafalatan neef la gaaxiyey oo faraddaha soo celiyo falyarudda ha celiyo macaha la jirankeeda saacan suus celiyo rawa lbuhaari baa wariyey walburqaani baa wariyey calaa sharطi shardi lbukhaari buu ku wariyey wazaada wuxuuna zaadiyey min tamrin oo timir ah saacan min tamrin daahirka xadiiska waxaa qaatay jumhuur alculamaa oo waxay leeyihiin neefka ceebtiisa haddaad celinayso la gaaxiyey suuskaa timirtaabaad raacinaysaa xanafiyadaa khilaafsanoo warkooda qiyaas iyo baab kaley galeenoo xadiiskay khilaafeen laakiin jumhuur ahlicilmi baa xadiiska sidan u qaadatay daahirkiisana ku camalfalay hada bilahi towfiiq wsala allahuma w sllam cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi wslem